allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd wayustathnaa bigayri waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballis hadaa baabu tamyiis ayaan ku dhex jirnay baabu eh, eh, istinaa maan ku dhex jirnay baab listinaa ayaan ku dhex jirnay wayustathnaa waa la soo reebaa bigayrin hayrin ayaa lagu soo reebaa wa siwan siwana lagu soo reebaa khaafidayni xaala ay yihiin laba hoos dhigaaya mucradayni xaala ay yihiin laba la ecraaba ayaa lagu soo reebaa biicraabi lismi isimkii la ecraabidiisa aladii isimkii bacda ilaa ilaa gadaalkeeda ku sugnaaday wa bikhalaa khalaa lagu soo reebaa wa cadaa cadaa-a lagu soo reebaa wa xaashaa xaashaa-a lagu soo reebaa nawaasiba xaala ay yihiin kuwa kordhigaaya almustathnaa ow khawaafida xaala ay yihiin kuwii hoos dhigaaya almustathnaa wa bimaa khalaa maa khalaa a lagu soo reebaa wa bimaa cadaa maa cadaa a lagu soo reebaa walaysa iyo walaa yakuunu yaa lagu soo reebaa nawaasiba xaala ay yihiin kuwii kordhigaaya almustathnaa mustathnay kordhigaayeen wa yustathnaa waa la soo reebaa bigayrin lagu soo reebaa adawaatulistifnaa hal mid aan soo qaadanay ilaa aan soo qaadanay adawaadii kalaa dhiman marka adawaadii kalaa inta laga gelaa hayru asalkeeda ma ahan inay tahay bimacnaa ilaa asalkeedu ma ahan sajaa'iga fiiri wuxuu ku yidhi wayustathnaa bikayrihinaa lagu soo reebaa ey litadamunihaa koobsashadeeda oo macnaa ilaa ay koobsatay laa bixasabi اlasli laakiin asalka maaha qadarkiisa bal asluhaa صifatu mufiidatu limugaayarati majruurihaa limansuufihaa asalkeedu wuxuu ahaa sifo faa'iideynayda majruurkeedu inuu ka downaado mawsuufkeeda ima bidaati xagga daataan inuu ga duwan yahay naxw marartu birajulin aan soo maray rajulko gayri zaydin zayd aan ahayn oo qayrkiisa daatadoodaa kala duwan wa imaa bisifaati inuu uga duwan yahay naxwu qawlika dakaltu waan u galay ninkii biwejin wejiyaan ugu galay wejigaasoo hayri ladii kiiba aan ahayn kharajtu bihi aan uga soo baxay wejigaan uga tegey hadda wejigu waa wejigii yade laakiin sifaadiisa isbedesho waa carooday marka walaslu huwa alwalu asalku daato daato ka duwan wey inay faa-ideydo ah, sifo faa-ideynayda daat daato ka duwan asal sidaa sidaas ah waa hani majaazun sifo sifo ka duwanna waa majaaz inay ku timaado wa yustasnaa waa la soo reebaa bigayrin gayrina lagu soo reebaa waa siwan biluqaatihaa maca luqaatihaa alarbaci luqooyinkeed afartaa ku dar siwan sida ridan suwan sida hudan sawaaun sida samaaun siwaaun sida binaaun afartii luqo waa si wanaa lagu soo reebaa biluqaatiha maca luqaatihaa iyadoo luqooyinkeedii la jiraan ah, siwan hud ridan suwan hudan sawaa-un oomadan oo markaas ah sida samaa-un oo kale siwaa-un ku dar qaara ka reebeena siwaa-un ah, oo binaa-un oo kalea afartaas luqay leedahay waxay leedahay damu siini wa kasruhaa maqsuuratan wa mamduuda waa intaas afarta luqeed kasru siini wa damuha maqsuuratu waa mamduuda bis waaba intaas inta adaa tilmaama sheegta afartii luqo damu siini siinkii waa lago wa kasruha iyo in la hoos dhigo maqsuuratan waa mamduuda ayadoo mar laba gooro maqsuura iyo laba mamduuda marka imaanaya khalaas nabad wey waaba la hayaaba marka haddaad tiri damu siini wa kasruhaa maqsuuratan waa mamduuda wasiwan siwan aa lagu soo reebaa biluqaatiha maca luqaatiha khaafidayni xaala hayru iyo siwan ay yihiin laba hoos dhigaya almustathnaa mustathnihii hoos dhigaya oo mudaaf ilayhi u noqona mudaaf ilayhi u noqona saasay ku hoos dhigayaan ilaa idaafay laasimaan labaduba mudaaf ilayhi ayuu u noqonaa mucrabayni xaala la icraabayo hayruda iyo siwanta ayaa lagu soo reebaa biicraabi lismi isimkii icraabkiisa la raabaa alladii isimkii istaqara ku sugnaaday bacda ilaa ilaa gadaalkeeda isimkii ku sugnaa mustanihii ku sugnaa icraabka la icraabi jiray oo haddii kalaam taam ah oo muujab ah uu ka horeeyo kayru iyo siwan in la nasbiyo u waajibayo ayadoon la kala qaadin kalaam taam oo muujab hadduu ka horeeyo waxaa waajibaya in la nasbiyo hayru iyo siwan haddii uu ka horeeyo kalaam taam ah laakiin kayru muujab ah munqadic iyo waxaa loo kala qaadaa mutasil markaas ha istidnu ma munqadica mise waa mutasil mutasil haddii leeda labadii wejaa banaan nas in lagu nasbiyo cala listinaai iyo in taabic laga dhigo kayru isigu labadia ku banaan munqadic hadduu yahayna nasbahoodaa waajiba cinda alxijaaziyiin wa fiihi wj wajhaani cinda bani tamiim aada leedahay hadduu kalaamka koraya naaqis yaana yakuunaani calaa xasabi alcawaamili sidaasaad ku wade mucrabayni xaalay yihiin laba la icraabayo a wax lagu soo reebaa bicraabil ismi isimka icraabtiisa alladii isimkii istaqara ku sugnaada bacda ilaa wa bikhalaa wa yustathnaa waa la soo reebaa bikhalaa khalaa-a lagu soo reebaa wa caddaa caddaa-a lagu soo reebaa wa xashaa xashaa lagu soo reebaa nawaasiba xaale ay yihiin kuwii kordhigaya almustanaa mustanahay kordhigaayeen ah, mustanaha ayagaa kordhiga waa afcaalan markaas noqoayaan waa ficil maadi oo khawaafida xaal ay yihiin kuwii hoos dhigaa mustanaha markaasna xurufuljaray noqoayaan saddexdoodi waa saddex xarafjeed marka majhuurkoodii wey waana xarfujar oo shabiih bizaa'ida oo tacalluq aan u baahnayn aan u baahnayn mutacalaq aan u baahnayn wayustanaa waa lasoo reebaa bimaa khala khala oo maa lagu daray masderiya wa bimaa caddaa maa caddaa lagu soo reebaa walaysa lagu soo reebayo walaa yakuunu nawaasiba xaala ay yihiin kuwii kordhigaaya mustanaha oo maa caddaa iyo maa khalaana mafcuulunimay ku nasbinayaan laysa iyo la yakuununa khabarkoodii noqon khabarnimay ku nasbinaayaan lasaga laftigiisa waa iska shabiihu bilmafcuuliy mafcuulnimu shabaha khabarkan laftigiisa sharax aladawaatu adawaada allatii adawaada yustanaa bihaa wax lagu soo reebaa hayra ilaa ilaa maahane ka reeb ilaada aladawaatu adawaada allatii adawaada yustanaa bihaa wax lagu soo reebo hayra ilaa ilaa ma ahane alaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa wey saddex qaybood wey ilaa marka laga reebo waxaa laga fiirinaa mustanaha sida ay ula uga camal falayaan mustanaha ka dambeeya marka la fiiriya saddex qaybood noqonayo mustanaha ka dambeeya camalfalidda ay ku camal falayaan aan la fiirina bixasab alcamal wey meeshay saddexda ka yihiin bixasab alcamal weeyaan marka bixasab alcamal ilaa sideeda mustanaha adaatlistinaha ku camal fala marwalba awel ilaada aheed haddii la naswaa wixii nasbinay ilaada camehe marka maadaama ay cawaamil yihiin adawaatulistitnaa bixasabi alcamali marka la fiiriyo ay saddex noqonaayeen bixasabi alcamali marka la fiiriya saddex noqonayo aladawaatu adawaada allati adawaada yustathnaa bihaa wax lagu soo reebo hayra ilaa ilaa maahane halaaatu aqsaamin qabyalo saddexa weeye ma weeye ka bedelo maa qism weeye yakfidu hoos dhigaa daa'iman weligiis oo mustathnaa hoos dhigaa yakfidu hoos dhiga mustathnihii daa'iman fi daa'iman weligiis waa hoos dhigaaba hmm, weligiis waa hoos dhigaa iyawanaa qismi wey yansibu kordhigaa musanihi daaiman weligiis iyawanaa qismi yakfidu hoos dhigaa taaratan mar wayansibu kordhigaa ukraa mar kale waa saddexdaas wax weligiis hoos dhiga waa kayru iyo siwa wax weligiis ma nasbina maa khalaa maa cadaa laysa laa yakunu wey wax taaratan iyo taaratana waa khalaa cadaa xaasha oon maal la socon faqayru iyo wasiwan weeye biluqaatiha maca luqaatiha taquulu waxaad leedahay qaama alqowmu qoomkiyaa istaageen waa kalaam taamaho muujab ah nasbi marka hayrada wax kale kuma banaaneen ayra zaydin dhehe hayra zaydin dheh wa qaama alqowmu qoomkiyaa istaageen siwa zaydin siwaada nasbiyo ku qada ha nasba ku qadar siwaada marka zaydka mar walba asaga waa jare hayra zaydin siwaa zaydin ilaa mudaaf ilayhi waana musaimihii lasoo reebay bikafdi zaydin aad ku leedahay dheh taqul yaad soo tiriye bikafdi zaydin aad ku leedahay fiimaa fi lmithaaleyni la khafdiyo labada mithaalba waxa weeyaan zayd waad khafdine wa tucrabu waa la icraabaa ayru hayru nafsuhaa nafsadeeda bimaa icraab dheh yastaxiqu uu mudanaa hu icraabka alsmu isimkii isimkii alwaaqicu dhacay bacda ilaa ilaa gadaalkeeda isimkii ilaa gadaalkeeda dhacay icraabkii u mutay a hayru iyo sigun la siina wa tucrabu waa la raabaa hayru hayru nafsuha nafsadeeda bimaa raab araaba bimaa icraab alraaba icraabko mudana alsmu isimkii isimkii alwaaqicu dhacay bacda ilaa ilaa gadaalkeeda fii dalika alkalaami kalaamkaas hayrudu ku jirto dhexdeedana ku dhacay kalaamkaas hayrudu ku jirto haddii hayruda laga saaro oo ilaa la dhigo isimka ilaa ka dama ixraabku mudanahaa kaasaa hayrudu nafteeda mudani tusaale kalaam taamahu muujabaa ka horreeyey fataqulu waxaad leedahay qaama alqawmu qowmkiia istaagina hayra zaydin ahaa wax kale maa banaan wax kale ma banaano qaama alqawmu qowmkiia istaageen hayra zaydin zayd un ma ahan wax kale binasbi hayrin aad ku leedahay ayuu ku yidhi ah, binasbi hayrin aad ku leedahay kamaa taqulu sidaa aad u leedahay bal hadda meesha hayru tale ilaa dhig so isin ka dambe lama nasbiyeen kamaa taqulu sida aad u leedahay qaama alqawmu istaageen ilaa zaydan zayd ma ahane binasbi zaydna aada ugu leedahay wa taquulu waxaa leedahay ma qaama alqowmu qoomkii ma istaagin waa kalaam taam ah qayru muujab ah soo maaha istinihiina waa mutasil laba weja banaan maa qaama alqowmu qoomkii ma istaagin hayra zaydin wa hayru zaydin ahaa hayra zaydin wa hayru ayra zaydin waayru zaydin binasbiyaad ku leedahay miaalka hore wa rafciyaad ku leedahay miaalka dambe ilaa labadiyaa kugu banaani kamaa taquulu sida aad u leedahay marka kalaamku taam yahay ilaana wax lagu soo reebo gayr muujabna uu yahay sow labada kuma banaanayn kalaamkii istiniina uu mutasil yahay kamaa taquulu sida aad u leedahay maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydan zayd maahane wailaa zaydun maahane wa taquulu waxay leedaha maa qaama ma istaagin alqawmu qoomkii waa munqaic marka mar hadduu munqaic yahay maxaa leedahay yajibu nasbu cinda alxijaaziyiin wayajuusu fihi lwajhaani cinda bani tamiim soo maaha wa taqulu waxaa leedahay maa qaama alqawm qoomkii ma istaagin hayra ximaarin dameer maahane binasbi yaad ku leedahay cinda alxijaaziyiin wax kale ma banaana wa binasbi aw rafci yaad ku leedahay cinda tamiimiyiin cinda tamiimiyiin labadaasaad ku leedahay casharkii shalay le waayo qofkii fahmay kuwaad le waayo iska laqbe un carabkaan ma siinayna qof walba waa fahma alxamdulilah wacalaa dalika kaas korkiisa faqis ka qiyaasaa lagu yidhahdo haddii sidaas lagu aad u soo fahamtay ka qiyaaso hadde misaalada kalena wacalaa dalika kaas korkiisa faqis ka qiyaaso wa xukmu siwaasi waa xukunkeeduna haakadaa saaso kale wey qayrigii la ha misaalada maa lagugu badina kitaabka in buuxaa wa xukmu siwana hakadaa sidaasoo kale wey qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifina xalana kuwii khilaafa lisiiba weyi fainahu siiba wey xaa lagu haystaa fainahu siiba weyi zacma wuxuu ku andacooday annahaa siwaa waajibatu nasbi kordhigeedu mid waajiba inay tahay calaa darfiyati lagu nasbiyo daa'iman weligeed waa daraf hayru mutasarif uu leey ah, waa daraf hayru mutasarif ah, waa daraf aan tasarufayn darafnimo bisa lagu nasbiya lagu culamada kale waxay leeyiin war may darafnimona waa lagu nasbiyaa mararka gobolna waa ka baxdaaho xaalatul istitna markay dawaatul istithnaa tahay waxaa la exraabaa isimkii bacda ilaa dha ciraabkuu qaadan jiray athani nooca qismiga labeeye ahaa qismigaas waa kasoo gudubnay athani qismiga labeeya qismiga koobaad wuxuu ahaa maa yakfidu daa'iman waa kasoo gudubnay waa qayru isiwa qismiga labey maa yansibu daa'iman soo ma ahayn athani qismiga labeeya maladi kii weeye yansibu kordhiga faqad oo kaliya weligiiso iska kordhiga craab kale kuma banaana mustadinaha wa huwa maa yansibu abadan weligiis midka kordhiga arbacatun afar weeye laysa weeye ka bedelo walaa yakunu weeye wamaa khala waa khala oo maa la socoto iyo wamaa cadaa cadaa oo ma ay la socoto afartaas weeye xaashaa kuma darin maxaa yaele ma ma raacdo sida sawaabka ha wixii la arkoo maa la socoto waa shaad ad leeda shaad aad leedahay taquulu waxaad leedahay qaamuu waa istaageen qoomkii laysa xaal huwa bacdiga istaagay zaydan uusan ahayn ismu laysada waxaad u celineen qaama isim faacilkeeda ha qaama isim faacilkeeda halkaasaad u celineen ha laysada isimkeeda waxaad ka dhigaydaa qaama isim faacilkeeda damiir u laabanayo saasaad ku wadaneeba afartaas ficil saasaad ku wadi ficilka ka horeeya isim faacilkiisaad u celina ah, qaamu waa istaageen laysa xaal uusan ahayn bacdiga istaagay zayd zayd uusan ahayn ah, bacdigaas qaa'imka oo istaagay zayd ma aha khalaas idan marka mustafnihi maanta waa zaydan khabarkeeda laysuu noqdo khabar laysana waa la nasbiya qaamu waa istaageen laa yakunu xaal uusan ahayn huwa bacdiga istaagay zaydan qaamu waa istaageen walxaal waxaad tidhaha wamaa khalaa zaydan qaamuu waa istaageen maa khalaa xaala bacdiga istaagay ka maran yahay zaydan zayd kuma dhex jiro waa ka maran yahay lama socdo wamaa caddaa zaydan qaamuu waa istaageen maa caddaa bacdiga qaa'imkaah xaalu ka gudubsan yahay zayd lama socdo zayd ah, zayd kuma jiro ah, zayd kuma jiro wa fi lxadiid xadiidku waxaa ku sugnaa maa shay dhammaantiis anhara dama dhiig daadiya wadukira smullaahi magac allana lagu sheego calayhi korkiisa fakuluu iska cuna ha fakuluu cuna madbuuxahu shayga lagu qalay wey maaha inaad birta cunayd madbuuxa lagu qalay cuna maa shay dhammaantiis maa shardiyo kadhi wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaaday eh? amhilada ah, ah. waay athani kan labeeya maladii kii wa yansibu kordhigaa faqad oo kaliya weligiis nasbiya unu safnaha wa huwa qismigaasu arbacatun afar weeye laysa weye walaa yakunu weye wamaa cadaa weye wamaa khalaa weye wamaa cadaa weye taquulu waxay leedaha qaamuu waa istaageen laysa bacdiga istaagay xaala zaydan uusan ahayn walaa yakunu wa qaamu waa istaageen aha iyadana wa waa istaageen laa yakunu bacdiga istaagay xaal uusan ahayn zaydan waqaamuu waa istaageen aha sidoo kale maa khalaa xaala uu ka marayah bacdiga istaagay zaydan waqaamuu waa istaageen aha maa cadaa xaal uu ka gudubsay bacdiga istaagay zaydan wa fi lxadiidi waxaa ku sugan maa anhara dama maa shay dhammaantiis anhara daadiya adama dhiig oo neefka dhiig ka keena wadukira smullaahi magaca allena lagu sheegay caleyhi korkiisa fakuluu cuna laysa sina aad leedahay sinu ma banaana laysa sina iliga maahane iyo waa dufraa cidida labadaas wixii lagu qalaya cunin laysadiisiiba weyihin naxwo inuu barta ku xambaartay sooma tanay ahayd laysadaasay ahayd hmm. ta soo tegay oo soo xeraystay uu wuxuu u yimid xamaad ibnu salam marka marar xadiidka marka la akrinaa laba qaaba loo akriya mar shiiqa akriyo marna ardaga akrinaa shiiqu waa dhegaysaa waa ka dhegaysaa ah, nacam uu leeya ama waaba u aamusa labadaba u banaan markaasuu yidhi haye siiba wehiyo akri maanta xadiidka waa adige daldal daldal sii wehi markaasuu sii daayay xadiidkii xadiidkii ayuu sii daayey oo bilaabay hmm. qowlka nabigu akrinaayo sala allahu calayh wasalam laysa min asxaabi axadun ilaa walow shitu laakadtu la akhadtu calayhi laysa aba darda faqaala siiba wehi laysa abuu darda wey isimkiiu ka dhigmaa laysa abu darda fasaaxa bihi xamaad laxantayaa siiba weyhi laxniyaad akriday siiba weyhiyo inamaa haadaa istihnaa war waa istithna ha ha isku dhihin laysa abu darda ee layse isimkeedu wax waajib waa suray markaan oo kale mar hadday istithna tahay fa qaala siiba weyhi laadlubanna wallaahi laa yulaxinunii معه axadun uma madaa walazima alkhaliil wagayrahu ataa xataa kaana imaam alfani fanigii dhamaan saga imaam ka noqday afaan cadoon wax ma barteen maogta waa inuu qofku ciil inta galo lugta ruxaa markaasu wax soo saara ee qofay caadi caadi la tahay shan dersi waayo ah, dersigan kitaabkan marka la bilaaba imaana midkan marka la midka damada bilowga kula jooga ah, marka la dhameeyo midka kale carada cilmiga ku dhacay carada cilmiga weligiisba min xaraf keeni ma eh, waxaa yidhahda maogtahay carada cilmiga qofka kitaabkan inuu inta bilaabo isagoon dhammayn uu mid kale ku tixmaabay carada cilmiga la yidhahda yidhahda culammadu culamaadu waxa weyan ka hadashay adabka cilmiga aadaabta cilmiga taasaaba kamid a ah, musiibo intaasa ugu filan soma jeed marka laysadan isimkeedu waajibnimu u asturan yahay wey laysa abaadarda weeye laysa abudarda meeshan kama soco karta aha eh, meeshii ka dhaqaajiyey marka khaliil ibn axmed inta tegay iska ag fadhiista ilaa uu noqday imaamkii faniga wa qaala labidun labid wuxuu yidhi labid oo gabyaya labid ibnu rabiicata alcaamiri mhm, waa islaamay saxaabi uu ahaa labid ibnu caamira wuxuu yidhi alaa dararuga kullu shay-in shay dhammaantiis maa khala allah maahane baatilun waa midkii halaagsamaya baatilu maanta haalikun a loola jeeda shay kasta allah ka reeb uu yihi hmm, allah ka reeb waa halaagsanaa inta kale waa dhammaanaya wax noolaanaho baaqil ah, noqonaya ma jiro hmm, kullu shayin haalikun ilaa wajhu ahaa alaa kullu shayin shay dhammaantiis maa khalallah allah maahane baatilun ay haalikun waa mid halaagsanaa baabaca sajaacid waa kan ku le haalik weeyaa loo yidhi halkan halkaan maahan waa saas wey albail khilaaf اlxaqi wa huwa huna bimacna haalik wey haalik wey wa kulu naciimin barwaaqo dhammaanteed uu yidhi laa maxaalata wax xeelad ah mawjuud ma ahaanine xeelad arrintaas looga lexdaana ma jirtee zaa-irun waa midkii suulaya nimco walba oo fi dunya kusuganu ka hadla nicmatuljanna ayadu kuma jirto ha zuulimi ayadu waa ku daa'im noqeen laakiin nicmatu dunya waa saw ka hadla wa kullu naciim nicmo dhammaanteed laa maxaalata wax xoolad a mawjuud ma ahaanine xoolad looga wareegsayo la waraada nimcadan iyo naga baabi'in aan ilaalinno ma jirto waa un baabice zaa-in waa midkii suula wuxuu ku yidhi waintisaabuhu waintisaabu lmustathnaa mustathnihii kordhigmidiisa waintisaabuhu waintisaabu lmustathnaa kordhigmidiisa bacda layse uu kor dhigmo walaa yakunu bacda laa yakun uu kor dhigmo kaainun intisaabkaas wuxuu ahaaday calaa anahu mustatirun khabarumaa qabarkoodi inuu yahy qabarkoodiu noqona saasuu ku kor dhigma calaa anahu mustatiruu khabarumaa qabarkoodi inuu yahay wasmuhumaa isimkoodiina wasmuhumaa isimkoodiina mustatirun waa ku asturan yahay fiihimaa layse iyo laa yakunu ey wujuuban istitaaran waajiban ahaa ugu asturan wantisaabuhu haddana wantisaabu lmustathnaa mustathnihii kordhigmidiisa bacda maa khalaa wamaa caddaa uu kordhigmo kaa-inun intisaabkaasu wa wuxuu ahaaday calaa annahu mustathnaha mafcuuluhuma mafcuulkoodi inu inuu mafcuulkoodii uu ku nasbisan yahay ilaa markaas ficilnima u caynowday khalaa iyo caddaa mar hadday maa masteriyahu ka hormartay xarafkaa ma noqon karaan waxay u caynoodeen ficil maadi inay yihiin ficil inay yihiin wlfaacilu faacilkiina mustatirun waa mid ku asturan fiihimaa khalaa iyo caddaa wujuuban wey iyagana waajibnimo ay ugu asturan yihin halkaasuu kaaga sheega caaidun cala smi faacil almafhuumi min alficli saabi halkaas waa kan kaaga sheega caaidun wuxuu u laabanaa damiir ka asturano cala ismi lfaacil ficilka ka horeeya ism faacilkiisa ala smi faacil ism faacil ism faacilka almafhuumi laga fahmaha min alficli saabiq ficilka hormaray halkaasu laabana faidaa qulta qaamuu khalaa ow caddaa ow xashaa zaydan fataqdiiru fataqdiiru yaa laga rabaa meesheeda fataqdiiru caddaa huwa ay alqaa'imu wa alqaa'imu wa marka isim faacilkaadu celinayda athalith qismiga saddexeeya maladi kii wa yakfidu hoos dhiga mustafnaha taaratan mar wayansibu kordhiga ukhraa mar kale wahuwa qismigaasu halaaatun waa saddex kelimo khalaa weeye wacadaa weeye waxaashaa weeye oo aan maal la socon wadaalika nasbahaas iyo khafdahaasu haabitun waa sugnaana liannahaa halaahadanu takuunu waxay ahaataa xuruufa jarin hoos dhig xuruftiisay noqotaa wa afcaalanna waa noqotaa afcaasha maadiyatan maadi ah marka fain qadarta haddaad qadarto haa alaaadii dhe fain qadarta haddaad qadarto haa alaaadii xuruufan xaal ay tahay xuruuf khafadta waad hoos dhige bihaa alaatadaad ku hoos dhige almustathnaa mustathnaha mustathnaha waad hoos dhige ayagaa xarfu jar'a wain qadarta haddaad qadartohaa alaaadii afcaalan xaal ay afcaal tahay nasabta waad kordhige hu mustathnihii bihaa afcaashaad ku kordhige cala almafcuuliyati mafcuulnimaadna ku kordhige wa qadarta alfaacila faacilkiina waa qadare mudmanan xaadeh mid la idmaaray fiiha afcaaj lagu idmaaray ahaa baabul istinana naga dhamaaday isagoo wax yaroo kooban iska ahaa laakiin laba lafdiyaan ku darayna beyde iyo lasyama adawadaad adawaadka wax lagu soo istinamada kamid yihiin beyda iyo yama beyda iyada weligeed musafnanimaa lagu nasbiyaa masder an iyo siladii laga dhalaaliyeyna waa loo idaafeeya waxaad tidhahdaa saliimun haniyun beyda anahu bakiilun saliimun ninka saliim la yidhaahdaa haniyun waa qani dhe bayda anahu bakiil laakin waa bakiil mhm. waa istitnad istitna ku jira saliimun haniyun bayda anahu bakiilu bayda taasu waa mid ka gudu laa waa mil laadu waa naafiyatu jinsi tacmalu camala ina soo ma jeedid siyana waa isimkeedii maada ka dambayda waxaa banaan mawsuula inaad ka dhigto oo mudaaf ilayhi ah nakira taama inaad ka dhigto oo mudaaf ilayhi ah kaafa oo xarafa inaad ka dhigto saddexdu waa kuu banaanya isimka ka dambeeya waa la godaa marna waa la nasbiya haddii la nasbiya waa xaalo haddii la godona waa khabar ism ka dambeeya laa siyama daad arato ism ka dambeeyo godan waxaad leedaha waa khabar mubtadiya laa tuhini naasa war dadka ha ihaanaysan laa siyamaa amiirun aada leedahay laa siyamaa amiirun u fiirso laa siyamaa amiirun laa siya mathal laa siyamaa kii mathalkiis huwa isagu amiirun amiir ah mawjuud ma ahanin aha khabarkiiyo maxduuf habarka laada waa maxduuf mar walba ah. laa tuhini naas war dadkaa ihaanaysa laa siyamaa amiirun ah. laa waa naafiyatu ljinsa tacmalu camala ina siya waa isimkeedii maadan mawsuulo ka dhig nakratama ka dhig kaafa ka dhig saddexda kuu banaan marka hadda mawsuulo nooga dhig bal markaan mawsuulaha dad ka dhigtay waxaad leedaha mana hadda waxaa dhici karta inaad tirahdo yaa ishkaal keeni kara yaa ishkaal maskaxdiis kusoo dhaca ya siladii waa la helahay wax kale yaa sheegi kara siladii waa anaa soo wadeen haye allah ha kuu siyaadiyo cilmi iyo fahm laada sawna nakiro keliya kuma fali jirin siyadi waa la idaafeeyey ha loo idaafeeyey ma oo mawsuulaa waxaa lagu leeya hada min aasmaai اlmutawaqinati fi libham la tastafiidu min almudaaf ilayh macrifa sidiiuna kale u yaha sidiiuna kale u yahy siyo waxay lamidta mil mil hadii la idaafeemiye ah, macrifowda ayru hadii la idaafeeye macrifowda haadihi maxaa la yihahdaa alasmaa almutawaqinatu fi libham waa asmaa ku fogaatay qarsoonaashada marka waxaa leedaha sidiiuna kale u yahay hmm. marka waxaa leedahay laas waa kana marka isiladiina jumladii isilada laa siya ma kii mid la mid ah siya maxay noqotay mithli soo maaha laa siya ma kii mid lamid ah huwa soo qadaro mubtadaa amiiruna qadar ka dhig jumladana nasiladii maada ka dhig laa siya ma kii mid lamid ah huwa isagu amiirun amiir ah kaas mid lamiduhu mawjudun maahan qadarkiina wa kaasa mawjuudun ad leeda ila waa waajibaa loo xadfaha waxaan rabaa sida haalibka la xadfaha cafan waajib maahan aalibka la xadfaa marka la fahmi karo sida aalibka waa in leeda khabarkeeda la xadfaa waajib maaha ka soco marka baabkaasoo naga haro baabun hada kanu baabun waa baab yukfadu waa la hoos dhigaa alismu isimkii imaa bixarfin in lagu hoos dhigo xarafkoo mushtarakin oo la wadaagsado wa huwa xarafkii mushtarakaha min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fii weeye wa laam weeye walba weeye lilqasami dhaar ba'du xaal u iyo wa kayrihi kayril aw amase bixarfin a lagu hoos dhigaa xarafkoo muqtaasin gaar ku hafi daahiri wawa xarafkii daahir gaar ku ahaa ruba weeye waa mud weeye waa mundu weeye walkaaf weeye wa xataa weeye wa waawulqasan weeye wa taa-u taa-ulqasan weeye baabun haadaa kanu baabun waa baab yukfadu lismu isimkii waa la hoos dhigaa imaa bixarfin wa imaa biidaafatin axar labadaasa lagu hoos dhiga inuu ku yidhah raba imaadu saas u kutimi Ah, imaa bxarfin xaraf in lagu hoos dhigo xarafkoo mushtarakin bayna aahiri wlmudmari ahaa ah, bayna ahaahiri wlmudmari xaraf ka dhexeeya dhaahir iyo mudmar xaraf ah, ka dhexeeya dhaahir iyo mudmar xarafkaasaa lagu hoos dhigaa bixarfin mushtarakin xaraf la wadaagsado bayna ahaahiri wlmudmari dhaahir iyo mudmarba wahuwa xarafka mushtaragaa min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fii weeye walaamu weeye walbaaw badi weeye lilqasami xaal u sugnaaday badu dhar iyo wakayri kayruqasam labadaba waa leeya o muqtasin bixarfin a lagu hoos dhiga xarafka mushtarakin la wadaagsado bayna daahiri walmudmari o muqtasin ama gaara dheh halkaasu ku cadfanya mushtaratun ku o muqtasin ama xaraf gaar ku ah oo aan mudmarka jari karin wa huwa kan daahirka khaaska ku ah ruba weeye wa mud weeye wa mundu weeye walkaaf weeye waxataa weeye waa waawulqasam iyo wata weeye waa toddoba iyo toddoba afar iyo toban toddobuu ka tegay koob iyo labaatanka wey sharxuu kugu dara toddobadan hal xaraf ka tegima ah, qadriya la yidhaha ibnu hishaam sharax lamanqada alkalaamu hadal markuu dhammaaday uu yidhi calaa dikri lmarfuucaati marfuucaadda sheegidoodii laga hadlo <laughs> ixyaa turaad mar dambe lacag aad leedihin ka bixinina waxaan ugu eexayn xoogaagaas yarka maxamed muxidiin amaa laga faa'iida ee shay qaladkeeda ma la taxamuli karo <laughs> hadda meeshaan maxaa maqan ma taqaan nusqadaydaana sheegaya laman qada alkalaamu calaa dikri almarfuucaati waalmansuubaati sharactu fii dikri lmajhuuraati wa qasamtu lmajhuuraati intaasa maa oo hadda matnigii weye intaas matnigii wey waxay ka maqanta <laughs> madax qoyani midna saamira usawira midna lagaa sawira l waa horaan ogeyn da ixyaa turaad inaysan lacag laga bixinin maxamed muxidiin xaashiyadiisa aan lasoo saaray <laughs> waxa wey war waa faaidadaas lagama maarmo ee mar horaan dhihi jirin war iska ilaaliya oon maalkiina hagelinina ha ganacsato weeye warna kama hayaan diine kuwa dadaali maayaan soo ma jeedo marka sidii un bay noqotaan ku miqin lama nqada alkalaamu hadal markuu dhammaaday calaa dikri lmarfuucaati laga hadlo walmansuubaatina laga hadlo ahaa walmansuubaati waa maqanta sharactu waxaan gudagalay waa maqanta fii dikri lmajruuraati waa maqanta waqasamtu lmajruuraati waa maqanta intaasaa maqan mhm. intaasuu ka tegay walmansuubaati sharactu fii dikri lmajruuraati waqasamtu lmajruuraati ilaa qismaynedu ka qabta ilaa qismayn intaasaa ka maqan laman qada alkalaamu hadal markuu dhammaaday calaa dikri lmarfuucaati kuwii la goday laga hadlo wlmansuubaati wa calaa dikri lmansuubaati kuwii la kordhigay laga hadlo shanactu waxaan gudagelay fii dikri lmajruuraati kuwa la jaray la sheegidooda waqasamtu waan qaybiyey almajruuraati ilaa qismayni laba qayboodaan u qaybiyey laba qayboodaan u qaybiyey majruurin ku la jaray aan u qaybiyey bilxarfi xaraf lagu jaray iyo wa majruurin ku lagu jaray bilidaafati idaafo oo markuu leeyahay imaa bixarfin wa imaa biidaafatin ugu xigto imaa bixarfin wa imaa biidaafati ismin wey o biidaafati ismin saas wey o biidaafati ismin a ku xigto oo gadaal kasoo ton o biidaafati ismin labadaasaan u qaybiyey hadde muxuu uga tegey almajruuru bitabciya wاlmajruuru biاlmujaawara waxaa la yidhi almajruuru bitabciya labadan ka bixi ma tabacnimada isimka lagu jiray labadan ka bixi ma sababto qaacidadii waxay tahay alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmatbuuci ila اlbadel fainahu fi niyati takraari اlcaamil waxay dhammaan tawaabicda caamil waxa u ah matbuuca caamilkiisa bedelka maahani bedelkana mubdal mubdelminhuga caamilkiisa laftirkiisaoo kale meeshaan ugu qadaray marka sida halkii ku laabanay mhm, oo haddii xaraf jarjarayna xarafkiya ku qadaran haddii uu mudaaf jarayna mudaafkiya ku qadaran marka waxba lama soo kordhin taas xagga mujaawaradana iska iska shaa mhm, majhuurun bimujawarana waa shaa waa shaa waayahay waqasamtu lmajruuraati kuwii la jaray waxaan u qaybay ilaa qismayni laba qaybood majruurin ku la jarayaan u qaybay bilxarfi lagu jaray wa majruurin ku la jarayaan u qaybay bilidaafati lagu jaray wa bada'tu waan bilaabay bilmajruuri kii la jaray bilxarfi xarafka lagu jarayaan bilaabay linahu liana almajruura bilxarfi alaslu isaga asal a baabkan waxaa la jira hadii la yidhaahdo almajruuru bilxarfi asal wlxarfu wlxuruufu dhe xuruufta wlxuruufu xuruufta xuruufta aljaaratu ee wax jartaa cishruuna xarfan waa labaatan xaraf ah, labaatan marka iyo koobu tirinaahe carabtu cuqada markay sheegto tirada yaroo la socto waa iska xadaftaa laakiin sajaaid wuxuu ku yidhi sawaabuhu axadun wa cishruuna war saxdu waa koob iyo labaatan ah, koob iyo labaatan sababto ah afar iyo toban matnigu noogu sheegay toddoba kalena hadduu sharxa ku sheega koob iyo labaatanki mir kama tegin ah, ee uun caqdigaasu iska qabsaday markaasuu siyaadadii ka tagay wal wlxuruufu xuruufta xuruufta aljaaratu ee wax jirtaa cishruuna oy waaxidun wa cishruuna amase axadun wa cishruuna waa koob iyo labaatan xarfan min xarfin oo xaraf asqadtu waan riday u asqadtu aad leeda anaa riday wey asqadtu waan riday minhaa koob iyo labaatanka xaalay ka mid tahay sabcatan toddobaan riday u ha afar iyo toban hadduu kuu sheegay toddobana uu riday koob iyo labaatan maa waa kaasaa asqadtu anaa ridayu ku yidhi minhaa koob iyo labaatanka xaale ay kamid tahay sabcatan toddoba wahiya toddobada aan matniga ka riday khalaa weeye wa cadaa weeye wa xaashaa weeye wa lacalle weeye wa mataa weeye wa key weeye wa lowla weye toddobadaasaan ka teg waynamaa wax kale maahan xuu riday waay dasaas lofta xad u riday waa kana waynamaa wax kale maahan asqadtu waan riday minhaa a minhaa toddobada xaalo ay ka mid tahay ahalaaata saddexdiiyaan riday waynamaa wax kale ma ahan asqadtu waan riday minhaa alaaada xaalay ka mid tahay minhaa sabcada xaalay ka mid tahay minhaa sabcada xaalay ka mid tahay ahalaaata saddexaan riday saddexda alwala ee ugu horayda saddexda ugu horayda khalaa cadaa xaashaa waxaan u riday horaan usoo sheega baabkii horaan kusoo sheegay saasa riday waana sheegay inay wax jireen mhm. saasa u riday wa wax kale maahan asqabtu waan riday minhaa alaaada xaalo ay minhaa sabcada dhehe waa qalad minhaa sabcada xaalo ay kamid tahay athalaatatan riday oh. athalaatata ayaan riday alaaada alwala ee horeyda hmm. athalaatatoda macrife jaarmujurka duu hormaray xaanu xalayna ee awel baxaal soo sooma aduu gadaal marxad xad isaga meel la uga badbaada athalaatata minhaa ah, saddex ayaan riday minhaa xaalay ka midta sabcada aldhila xataa talaafada soo hormarto sidaa loo xaalayla marka waxba uma siyaadin sideeda xaaladii loogu wadaa waynamada kale maaha asqadtu waan riday minhaa min asabcati toddobada xaalay ka mid tahay athalaahata saddexdii yaan riday saddexda al-uwala ee horeyda liannii aniga dakartuhaa saddexda waa sheegay filistina fi listinaai istiniihan kusoo sheegay fi listinaai istiniihan kusoo sheegay fastaknaytu waa deeqtoonaaday bidaalika dikrigaas can icaadatihaa la soo celinteedan ka deeqtoonaaday fastaknaytu anugu waa deeqtoonaaday bidaalika ey bidikrii fi listinaa sheegidii aan istinaha ku soo sheegay sababteed can icaadatihaa soo celinteedan ka deeqtoonaaday waynama wax kale maaha ashabtu anigu waan riday alarbacata afarta afarta albaaqiyata ee hartay lishuduudihaa shaadnimadeeda dhulkidayu xeesheed iyadu wadalika shuduudka ku ishaarin meel kale ha ku ishaarin wadalika shuduudku haabitun waa sugan yihi maxaa yeelay lianna lacalla lacalla laa yajuru wax kuma jero bihaa lacallada ilaa cuqaylun jufada reer cuqayl jufadaasa wax ku jeegta carabta kale ma isticmaasho wax iska sheega soo ma wadalika shuduudkaasu haabitun waa sugan yahay lianna lacala lacala laa yajuru kuma jero bihaa lacalada ilaa cuqayli unbaa wax ku jira qaala shaacirun gabyaygoodii wuxuu yidhi lacalallaahi allah wuxuu mudan yahay fadalakum inuu idin fadilay calaynaa korkeenna idinka fadilay bishayin shayna idinku fadilay anna ummakum hooyadiin shariimun mid labadeeda jid isku furan yihiin inay tahay taasaa ilahay idinku fadilay nin ninu caya qolu caya qabiil qoorta ugu jira markaasuu leeyahay waa iska faantamaydan idinkoo waxaad ku faantamtaan aan laakiin hal shayaa jirtuu leeya xoogaa ad dadka dheer tihiin ood uga fiican tihiin hooyadiin aad labada jido jidkii kaadee jidka saxrada isku furan yihin xoogaa ammaantaas aad haysataan intaasaad leedi taasoo kale waa min baabi tawkid dami bimaa yushbihu lmadx alha caydaa waxaa lagu adkaynaa wax oo ammaan loo ekaysiina hmm kan kaale maxamed mxidin cabdilxamiid wahuwa min baabi tawkiidi dami ceebayntiyaa la adkaynaa bimaa yushbihu lmadx wax ammaan u eg war ammaan u eg laakiin inuu caayahay banaanka iska taal lacalalaahi way maxalshahidku marka waa xarfuljar shabihun bizaaida saas darteeda waa mubtada waxa ka dambeeya khalaa caddaa xaashaana xarfuljar shabihun bizaaida ahayn saddexda afartaanuna waa xarfuljar shabihun bizaaida waa xarfujashmzaida saas darteeda allahidu waa mutadi allahidu waa mutadi lafdigana way ka jaran tahay macarkana waa ka rafcisanta eh, fadalakum jumladaasa qabarkiiya lacalallaahi allah mudan fadalakum inuu idin fadilay calaynaa korkeenna idinka fadilay bishay inuu idinku fadilay ka bedelo anna ummakum hooyadiin sharimu mid labadeeda jid isku furan yihiin inay tahay uu idinku fadilay sharmaa waa la yidhaha shariim waa la yidhahdaa sharuumna waa la yidhaha isku mid kulligood wamataa mataa waxaad tidhaahdaa wainamaa wax kalima asqadtu waa riday alarbacata albaaqiyata lishuduudiha wadalika liana lacala wamataa mataa halkaas ku wamataa mataana laa yajuru kuma jero bihaa mataada ilaa hudaylun unbaa wax ku jira qolada cabdullahi bn mascuud ka dhashay qoladaasaa keligood ku jira cabdullahi bn mascuud qoladu ka dhashay reer hudayl unbaa wax ku jira qaala shaacirun shaacirkoodu daruurtu tilmaamaa sharibna daruuruhu waa cabeen uu yidhi bimaai lbaxri min maai lbaxri min ibtidaa'iyaha bacda ku awilane amase waxaa leedaha shariba ayaa tadmiin lagu sameeyey tadmiin waa maxe tadmiin waxaa la idhaha ishraabu lafdin macna aakhara lafdiga waxaa la cabsiina lafdi kale macnihiisa marka haddii la idhaha tadmiin sharibadaa waxaa la cabsiiyo la dhexgeliyey rawayna waa dhergeeno waa cukanaadeen haddii rawayna la yidhahdo hadee ku gudubtaaba sharibna waa dhergeen bimaailbaxriga ka dhergeen daruuruhu dhe markaas waxba ku awilimayd bacda sideedaad u dayni haddaad sharibada macnihii rawaa sharibna waa dhergeen bimaailbaxriyay ka dhergeen haddaad sideedu ku baaqi yeeshana sharibna waa cadeen bimaailbaxri min maailbaxri badda biyaheeda ay ka soo cadeen caqiidadii muctasilada daruurtu dhuuweyin ay sii daydeen inta u dhawaada badda markaas inta afka gelida biyaha badday ay yidhaen jub markay ka dharagto ay hawada kula duunayaada markaas ibn intaas kugu soo daadeen hmm. hal meelahaas ku dhiga sajaacigu caqiidadii xukamada xukamada waa gaaladii horeto oo falsafa ha xukamada u sheegay xukamaa hore gaalo aheed iyo muctasilada labadaas qaba u leey laakiin laba qolo ma qabaan labadaas qolo leeyihin ashaacira ma qabtoy ahlu sunana ma qabtoy labadaas midna ma qab oo isku cadfahday ha ashaaciro iyo ahlu sunna labu ka dhiga Hm. hadda waa saas w cadaaladaada saas mogta cadaaladaada saas maadaama laba kala yihin in saas la yeelo oo la isku cadfo lianna alcadfa yaqtadii almuqayar hm. meelahaasu ku keena ka fiirsa sharibna waa cabeen bimaai lbaxri min maai lbaxri badda biyaheeday ka cabeen tara tarafacad daruurtii waa kor noqotay koray u kacday mata lujajin min lujajin hireeryaal xaggooday ka kacday ha badda hireeryaalkeeda xaggeeda mataa mataa lujajin macalshahidku wey mataa lujajin wey mataa lujajin min lujajin hiraryaal xaggood ayay ka kaceen wey ah, mataa lujajin min lujajin bimacnaa min alibtidaa'iya ayaa laga dhigaa bimacnaa min alibtidaa'iya ayaa laga dhiga saasaad leedahay mataa lujajin min lujajin hiraryaal xaggooday ka kaceen hiraryaalkaasoo khudirin oo cagaaran bad markaad ka fogta cagaaran moodaa dogdoogaad moodaa markaad ka fogtahay hiraryaalkaasoo lahuna hiraryaalka uu u sugnaaday na-iijun sawdayn ha ah, na-iijun waay sawd oo adag weeye na-iijun sawdayn malkayku makaal lujajin waay wa kay kay laa yajuru eh, wa kay kay laa yujaru laguma jaro dhehee majuul ka dhigo wa kay kay laa yujaru laguma jaro bihaa kayda ilaa ma un baa lagu jaraa ma a lagu jaraa maadaasoo hal qof oo farta taagtaa la rabaa on gafayn insha allah <laughs> ay cabdi karin alistifaamiyatu maxaan u rafciyey soo dhalaaliyo ka maadaxaa rafciyey aywa saas wey halkay uga jirta istithnihii aan soo marnay naaqiskii wey mufariqi wakay kay la yujaru laguma jaro bihaa kayda ilaa ma ma unbaa lagu jaraa maadii alistifaamiyatu oo istifaamta loo nisbeeyey wadalika jaru k ma alistifaamiya haabitun wuxuu ku sugnaaday fii qowlin qowlkooda fi su-aali su-aasha dhexeeda ay ku yidhaahdeen can cilati shay ay su-aalayaan kaymaha yidhahdaan ilaa ma ma istifhaamiyada qaacida maxaa u xaraf jar hadduu galo maada waa laga gooyay arifka taas ma la socotaan ma la socotaan aywa ama hada kamidaba ama waatan leey ma istifhaamiya xaraf jar hadduu ka hormaro waa la jaraa arifta marka haddaad ku joogsada hawsagtaad keeni marka hawsagtaad keeni ilaa xaraf xarakaysan laguma joogsade waayo wadalika jaru keey macna istifhaamiya fii qowlihim ku sugnaaday oo ay yidhaahdeen fi su-aali weydiinta dhexdeeda can cilati shay shaygan ciladiisay weydiinayaan markaas waxay dhn kayma shaygan se lima kayma bimacnaa lima ha maxuu ku dhacay arrinkan ciladuu ku dhacay waa maxay walowlaa lowlaana laa yujaru laguma jaro biha lowlaada ila damiiru damiiraa lagu jaraa ahaa ila damiiru aa lagu Hmm. axmed ay ku timi ma ila socota addamiirudan aa lgu xaa loo goday haye waa hagaajida waa hagaajida ayr allah kusi istinaha horeeya waxa ah, waxa weye naaqisa macnaha kalaam naaqisa ka horeeya waa maa faacilkii marka waa hagaajida walowlaa lowlaa laa yujaru laguma jaro bihaa lowdaada ilaa damiiru damiira lagu jaraa fii qowlin qowlkooda dhexdood xaalu ku sugan damiirkaasu lowlaaya ay yidhaahdeen lowlaaya aniga mawjuudan haddaanan ahaa lahayn ahaa walowlaaki adiga walowlaahu asa ninkii wahuwa huwada halkaa loo celin itisaalu damiiri lmutasili bilowla itisaalu damiiri lmutasili bilowla damiir mutasila inuu lowlaa la xidhiidhsadaa naadirun waa naadir waa naadir wey lowlaa waxaa lagu yaqaan damiir munfasila ha la xidhiidhsada ama isim daahira wahuwa wahuwa ay itisaalu damiiri lmutasil naadirun waa naadir naadir iyo dhif wey naadir iyo dhif wey naadir iyo dhif wey qaala shaacir wuxuu yihi awmat way ishaartay gabadhii bicayneyhaa labadooda indhood ay ugu soo ishaartay min alhowdaji guradii xaggeeda iga soo ishaartay lowlaaka niyahow adiga mawjuudun haddaadan ahaa lahayn lam axjuj ma aanan xajiyeen fii dalcaami sanadkan ay tiriyu hadde maahan afkayna ka tiri isha iga tiriyu leey howdajka waxa weeyaan waa meel yaroo gura ah maxaa la yidhahdaa marka awrta la raro ratiga korkiisa waxaa la rabaa ana caruur in la saaro meel yaro marka oo laga sameeya oo aqal yar camala carabti marka aqal yar qurux badan inta sameeyaan oo caadi xataa aqal kala furfura maa dhulkaa la dhigaa qofku waa gela markaas inta labada dhinac la qabtaa ratiga la saara aaday geela u rara yaqanin geela <laughs> aaday ugu nacfiya soomaaliya waxaa arkayda nin rati ka baxsaday oo boqol kilomitr oo hogaankahayo oo inta xaggii go-een waxaas xaa ilahay isii ratiga ha carabku waa iska kola markaasuu ratiga marka guradaas wey meeshaas yartaa maarata qofka uu dhex gelayo markuu ratiga saaran yahay meeshaas wey hawdaju marka wuxuu leeyahay gabadhaa soo xajida xajka xajkan isku aragnay marka ma hadli karto wuxuu yihi dadkii masuulka ka ahaa aan ratiga garka haya ay ka cabsay ma hadli karto ishay marka igala hadashay oo igu soo fiiriday markaasay tiri hamoodin sanada inaa camal kaliya u imid waxaan maqlay tiri niyaho inaad soo xajeeda marka un asagii aada la kulanta ay keenay leeda sanada ee cibaadadoon kaliya ma inay leeda awmat waa ishaartay uu yidhi bicayneeyaha labadeeda indhood ay ishaartay min alhawdaji gurada xaggeeday ka soo ishaartay waa kan hadalka ay ku soo ishaartay lowlaaka aad leedahay lowlaaki ma iyadaa gabara ee ninay la hadlee lowlaaka adiga nin yahow mawjuudun fiiri hadda kaaftaasu laba maxal ay leedahay cinda aljumhuur laba maxal ay leedahay oo waxa weeye maxal lowdaadan oo xaraf jaaraha jaraa maxalka kalena waa mubtade oo waa rafcisany laba maxal leeda laba maxal leeya leeda lowlaaka niyaw adiga mawjuudu inaad tahay haddaysan jiri lahayn lam axjuji ma aanan soo xajiyeen fi dal caami sanadkaanba ee adiga inaad imaanaydo alla ii sheego saasaan kuusoo aan usoo xajiyay tiri aad la kulanta wa ankara waa inkiray almubaridu abu cabaas almubarid isticmaalahu isticmaala haada tarkiibi dhig tarkiibkan oo tarkiibka waxaa loola jeedaa lowla oo damiir mutasila ka dambeeyo lowlaaya lowlaaka lowlaahu waayo isticmaal tarkiibkan waa wa ankara lmubaridu mubarid waa ankara isticmaalahu tarkiibkan la isticmaalidiisa wa haada lbeytu beytkan iyo wa naxwuhu beytkan wixii lamid a ah, xujatun xujo weeye xujadoo lisiiba way usugnaatay calayhi mubarid ay ugu sugnaatay mubarid ayay xujadan ay dushiisa ku sugnaatay wey oo loo uj lagu xujaysana wal akharu sida badan fil carabiyati carabiyada ku badan lowlaa ana walowlaa anta walowlaa huwe waa badan tahay waxaa loola jeedaa lowlaa haddii damiir ka gadaal maraa damiir munfasilahaa badan damiir mutasila ma badna intaasaa loola jeedaa ee lowlaa isim daahirabaa ka tira badanba damiir oo dhan waxaa ka tira badan ism daahir inuu ka daba dhaco wuxuu ku yihi maxamed muxidiin cabdilxamiid wa muraadu lmualifi mualifka ujeedadiisa ana alityaana in lala yimaado bidamiiri lmunfasili damiir munfasila bacda lowlaa oo la yidhaha lowlaa hu lowlaa ana lowlaa anta in la yidhaahdo a akharu wuxuu ka badan yahay min alityaani in lala yimaado bidamiiri lmutasili fa ama alakharu laakiin marka agariyadda halkaan mutlaq maaha ee xagga ama aagaru midka badan cala ilaaqi haddaan la qaydin ee la ilaaqo midka badan huwa wuquucu ismi daahiri weeyaan ismi daahir inu bacdiya dhaco kaasaa badan kaasa u fara badan laakiin damiir haddii la yidhaah in damiir munfasilu ka dabamaraa badan waxay ka badan tahay damiir mutasilu inuu ka dabamaro marka waa qaydanta agariyadaanu ogow qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi lowlaa antum idinka mawjuuduuna kuwa la helaya inaad tihiin haddaysan jiri lahayn lakunaa muminiin ahaalaha inay yidhahdeen watanqasimu lxuruufu xuruuftii waa qaybsameen xuruuftii almadkuuratu lasoo sheegay ilaa maa xaraf ay u qaybsameen wudica la dejiyey huwa xarafka calaa xarfin xaraf lagu dejiyey xarafka waaxidin keligiisa wa huwa hal xaraf inta lagu dejiyey khamsatun shan weeye alba ba weeye wallaamu laam weeye walkaafu kaaf weeye walwaawo weye wataataa weye xuruufuljarkiyo haddana markaa qaybina qaar ka mid a macalimiinta laga raba ayaa yaqaan sida wax loogu dhawaaqay ay wa waa ku dhacday ah, carabka uga dhacay waa fahma waxa weyn isimkeeda hadii lagu yara kelimadan waa hal xaraf bisma ah loogu dhawaaqa albau alaleey ee lafdiga lagu dhawaaqna ba la dhihima albau alaleey hmm. waay iyo wamaa ugu qaybsamaa wadica la dejiyey calaa xarfayn wamaa qismi wadica la dejiyey calaa xarfayn laba xaraf wa huwa kan laba xaraf ugu dejiyey arbacatun wa afar min wa can wa fii wa mudwe ah. marka wax alla wixii ka soo haray hal xaraf waxaa loogu dhawaaqa bilafdiha lafdiga lagu dhawaaqa mud mundu ruba calaa fi alale iyo wamaa ayuu uqaybsamaa wadica la dejiyey calaa alaaati axrufin xaraf yaala saddexa lagu dejiyey saddex xaraf wax lagu dejiyey wahuwa kan saddex lagu dejiyey alaaatun waa saddex ilaa wa calaa wa mundu weeye ruba inuu ku daray ahe ruba wxuu uga tegey fiiri sajaaciga qaala shanwani wuxuu yidhi yeridu caleyh waxaa kusoo aroora ruba ila waa ka tegey waa ka u daweyna sajaacigu qultu waxaan ku leeyahay yuu yidhi yumkinu aljawaab jawaabaa suurtagal ah oo lagu jawaabo biana muraadahu ibnu hishaam shayga u jeedaa maa huwa alaaatu axrufin wax saddex xaraf ah min kayri tadciifin laba xaraf oo laysku idqaamay waa inaysan ku jirin wa rubana mudacafatun waa mudacaf idlaamuhaa wa caynuhaa min jinsi waaxidin wa ah, taamal bal fiirfiiri guri jawaabtaasaan ku jawab in qorxoonta in kale hmm, waa qorxoon tahay faa'idatun halkaan fiiri faaidada halkaan faa'ido waynu ku sheegay faaidatu lagama boodo hadaad faaidatu meel ku aragto ee buug gaaraada lagu qortaa qad istakmalat min aad dhammaystirantayuu ku yidhi kelimadda aqsaamteediiay dhammaystirta min waxaa jirta isima waxaa jirta min ficil ah min waxaa jirta xaraf saddexdii qaybood baa ku timaadawe ayadaa keligeed dhamaystirtay qad istakmalad waa dhammaystirtay min aqsaam alkelimati fa inahaa mintu takuunu waxay noqotaa xarfa jarin wa ficla amrin min maana beenu sheegay yamiinu beenu sheegaa min been sheeg aha wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed